عشرة في الليلة الحادي عشر من شهر سفر عام 1437 للهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول العمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير درسgan waa darsigii saddex-iyo tobanaad ee kitaabka labaad barnaamijka xadiidka nabigeena sala allahu calayh waali wasalam utuuntiisa waa habeenkii kow iyo tobanaad ee ee bisha safar kun afar boqol soddon iyo todoba ee hijrada nabigeena sala allahu alayh waali wasalam waxaana rajaynaynaa in sha allah caza wajal inuu noo noqdo cawa khitaam kitaabka aan khatino waxaan ka bilaabayna xadiidka laba boqol iyo kow iyo siddeetanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh walih wasalam ida اqtaraba الzamanu lam takid takdibu ru'ya اlmu'min waru'ya اlmu'mini juزء min sittaة وarbaciina juزءa min الnubuwa wma kana min الnubuwa fainahu laa yakdib can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala canhu yaquulu wuxuu li abu hurayra qaala rasul rasuulka al wuxuu yidhi sala allahu alayh waalih wasalam idaa iqtaraba azamaanu zamanka markuu isku dhowaado ama zamanka uu soo dhowaado ida iqtaraba azamaanu zamanka qiyaamada markuu soo dhowaado lam takad ma sigto takdibu inay been sheegta ru'ya almu'min qofka mu'minka ru'yadiisa inay been sheegta ma sigayso weyaan oo ma dhacayso wa ru'ya almu'mini qofka mu'minka ru'yadiisana waa juz-un qeyb oo min sittatin wa arbaciina lix iyo afartan jusan ee qaybood oo min alnubuwati nabinimada ka mid ah wamaa kaana min anubuwa wixii nabinimo ka ahaaday xaggeedna fa inahu laa yakdibu ma been noqdaan oo ma beenoobaan weeyaan xadiidkan wuxuu ka sheekaynayaa nabigeena sala allahu aleyh alih wasalam markii qiyaamada ay soo dhowaato idaa qaruba wuquucu alqiyaama qofka mu'minka ru'yaduu arka hadduu mu'min yahay weeyaane inta badan been ma noqoto ma sigaysa inay been noqoto marka waadna garanaysaan oo ru'yada anwaacdeeda iyo sida ay kale ahayd horaan insha allah waan soo yaro tilmaannay qofka mu'minka marka ru'yadaas uu arkay been ma noqonayso maxaa yeelay ru'yada qofka mu'minka u arka waa lix iyo afartan qaybood qayb ka mid ah oo nabinimida nabinimada ah horaan waxaan u sheegnay nubuwadaas ayada ah ama ru'yadan la arkaayo laftirkeeda ru'yadan inaynan tashriica laga qaadanaynin laakiin mubashiraat inay bishaaro un tahay qofka muminka ah farax geliso laakiin xugun laga qaata ama xugun lagu buriye usan jiraynin xadiidka laba boqol sideetan iyo labaad can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma can inabi nabig wuxuu ka wari sal allahu aleh waalih waslm cbdullahi bn cabaas qaala inuu nabigeenna yidhi man taxallama qofkii isruyaysiiyo qofkii isruyaysiiyo ru'yadii ayuu asaga iska keenayaa ama uu iska ka been sheegayaa man taxallama qofkii isruyaysiiyo bixulmin ru'ya oo lam yarahu uusan arkin kullifa waxaa lagu qasbi doonaa oo lagu qasbayaa an yacqida inuu isku xiro bayna shaciratayni laba xaba oo qamadii ah inuu isku xiro ayaa lagu qasbi doonaa oo lagu laasimin doonaa walan yafcala mana samayn karo oo laba xaba oo qamadi inaad qofka isku xiro ood isku soo ha suuragal ma noqonaysa waman istamaca qofkii dhagaysto ilaa xadiidi qowmin qola warkood dhagaysta wahum ayagana lahu listimaacihi maqalkiisa ay kaarihuuna kuwa nacay yihiin iyo ilaaciisa iyo aragtida u arkaya warkooda mxu ah, gaaraya ay nacayaan suba waxaa lagu shubaa fii udunihi dhegtiisa waxaa lagu shubaa alaanuku alaanuku rasaas la dhalaaliyey amaba maar la dhalaaliyey ayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo lagu shubaa weyaan xadiidkan wuxuu cadaynayaa warka dhegtaada ku dhaca waa inuu noqdo war lagu ogol yahay dad adiga inay warkaada warkooda aad maqasho aan doonaynin in loo dhagraariciyo ama telefoon meel loo dhiga amaba muxuu ah wax lagu dhagaysto arrinta ayada inay la ogoleen oo qofka arrinkaas sameeya oo ku dhaqmana maalinta qiyaama dhegta loogu shubi doona naar la kuliyey mxuu ah naar la dhalaaliyey amaba waxa weeyaan macdan la dhalaaliy in dhegta loogu shuba ayuu nabigeena cadayna sal allahu aleh ali wasalam xadiidka laba boqol cafan weli muusan dhammaanin waman sawara qofkii sawara suuratan sawar qofkii sawara cudiba waa lagu cadaabaa ama waa la cadaaba cudiba waa la cadaaba weyaan wa kullifa waxaa lagu mashaqeeyaa oo lagu kalifaa an yanfuka inuu afuufo fiiha suurada ayada ah yacni aruux weyaan ruuxda inuu ka afuufa ayaa lagu kalifaa walaysa man ahna binaafiqin meeshan laba masale oo aada culus ayuu nabigeena tilmaamay masalada tan koobaad waa masalada ah ru'yada qofka inuu ruya dadka yidhaahda waa mareernay iyo khabaraan aragnay iyo baabkaas dad ku shaqaysta oo mxua hawsh ka dhigta eh, khatar bay ku jiraan haddii ay run sheegaanna dee bidca iyo dhibaato ay ummadda gelinayaan oo hawla ay udirayaan aan loo joogin haddii ay been sheegayaanna belo kale ay ku darsadeen marka waa laba masiiba masaladaas marka qofka inuu wax uusan arkin uu yihahdo waan ku riyooday waxa weeyaan ma wanaagsano waa arrin khatar ah waxaa soo geli karto eh, mararka qaar eh, dadka qofbaa ficil samayna aan wanaagsaneen marka carabka waxaa mararkaar ku dhacda waxaan ku riyooday adoo muxuu ah saas noqday markaas wuxuu ula jeedaa warkaaga muadihiisa iyo wuxuu ku gaarsiina wuxuu noqon doonaa waxun saasuu asaga ula jeedaa laakiin lafdigii wuxuu ka cabiraya waxaan ku riyooday saasuu ka cabiraya xitaa alfaadaas noocaasa oo muhimka ah oo tusin karta qofka ama keeni karto amaba laga dareemi laga dheehan karo in eh, uu riyada caadigeed ula jeeda in xataa laga fogaada ayaa mxuu ahaa laga qaadan karaa xadiidka masalada labaadna waa masalada sawirka oo hadda imtixaanka noqday horaana aan mxuu ahaa la baraarujiyey lana yaqaano axkaamteeda saddexda qaybood loo qaybiyey daruuriyaat iyo xaajaat iyo taxsiiniyaat labada qayboodoo hore ay bannaan yihiin mxuu aha culimmada ay fatwoodeen qaybta dambena inay muxaramtoon la ogoleen ay culimmada fatwoodeen weyaan haalibkooda inkastoo culimo marba hadduu mxu fotograaf yahay ama waxyaabahaas dhib ma ay jiraan laakiin waa laga xoog badan yahay waa maslaxa haddii loo galaa un maslaxa sharci haddii meesha ay taallo malaa dunyawi haddii ay taalo waa baabkaas haddii kale laakiin in waxaan eh, tadakur iyo xasuus iyo howlaha loo sameey baab aad u qurux badan ma aha xadiidka laba boqol iyo saddex sideetanaad can abi qataadata waxaa laga wariyay anahu abi qataada samica wuxuu maqlay samictu ayaa qoran waa samica anahu abu qataada samica wuxuu maqlay annabiya nabigeenna ayuu maqlay sala allahu alayh waali wasalam yaquulu nabigeenna oo lah alru'ya alxasana ru'yada wanaagsan min allaahi alla aggiisa ay ka ahaatay ilahay aggiisa ay ka ahatay ruyada wanaagsan faidaa ra'aa hadduu arka axadukum midkiin maa yuxibu wuxuu jecel yahay falaa yuxadid yuusan ku sheekaynin bihi isaga yuusan u sheegin ilaa man yuxibu qofkuu jecel yahay u sheega bas waidaa ra'aa hadduu arka maa yakrahu wuxuu nacana falyatacawad billahi allaha ka magangalo min shariha sharteeda wa min shari shayaani shayaanka shartiisana allaha ka magangalo walyadfil ha tufa alaaan saddex jeerna canduufha tufa weyaan waa dhanka bidxda tabcan walaa yuxadi biha yuusan u sheegin axadan qofna fa inahaa iyada haddii saas uu sameeyo laa taduruhu ma dhibayso nabiga yidhi sal allahu aleh ali wasalam xadiidkan wuxuu ka sheekaynaya qaybtii hore waa iska mid xadiidka hore iyo xadiidkan iyo kii kasii horreya habeen hore ama xali ayay isku macno yihiin qaybta hore oo ruyada wanaagsan ee alla xaggiis ka timid marka haddii qofka marka ruya wanaagsan u arka muxuu samaynaya maxaa la horta ilahay uu ku mahday subxaana wa tacaala qof uu jecel qof aan hayn uusan u sheegin maxaa yeelay qofka aad jeceshahay ru'yada wuxuu ku dadaalayaa inaad meel wanaagsan iyo maxmel wanaagsan kuu saaro ku dadaalaya laakiin qofka aadan jecleen ama aan ku waxaa suuragal ah inuu meelo xun la aado meel xun inuu la aado ru'yadana qaaliban meeshii lagu fasira unbay ku furantaa marka yuusan u sheegin waidaa ra'a ama waxaa laga yaabaa inuu intuu ru'yadii arka ninkan inuu wanaag usoo socdo ood ru'yada ka dhehdo kadibin uu xasta ama dhibaato u geystaa dhici karto waidaa ra'aa hadduu arka maa yakrahu wuxuu necb hadduu arka falyatacawad billahi allah ka magangala min shariha sharteeda allah ka magangala waa kow iyo wa min shari shayaani shayaanka shartiisana ha ka magangalo walyadfil ha tufa alaaan saddex jeer dhanka bidacda u tufweya dhanka ibliiska uu kaa waswaasina oo dhanka qalbiga ah halkaas lagu tuuraya weyaan walaa yuxadi biha aadan qofnawalaa yuxadi u sheegi biha iyada axadan qofna fa iyada haddii intaas aad mara laa taduru ma dhibays weyaan xadiidka laba boqol iyo afar sideetanaad ibn cabaasi radi allahu tacala canhuma can nebi nabig wuxuu ka wariy sal allahu aleh ali waslem qaala nabigeena wuxuu yidhi man kariha qofka naca oo kahda min amiirihi amiirkiisa ku naca shay-an wax un ku naca falyasbir caleyh u ku sabra weyaan oo ha u sabra nicitaankaas u nacay ha u sabra fainahu man faaraqa qofki faariqa oo ka taga aljamaacata jamaacada ka taga shibran ay qadra shibrin waxa weeyaan taaka in la eg oo famaata kadibna geeriyooda ilaa hadduu ninkaas jiro maata wuxuu dhimanayaa meytatan dhimasho jaahiliyatan ee jaahiliyad ah ayuu dhimanaya oo nabigeen sal allahu aleh ali wasalam marka xadiidkan wuxuu ka sheekaynaya nabigeena sal allahu aleh ali wasalam haddii aada meel joogto od muslim tahay shaki ma lahan madaxa lagu noqonaya meel lagugu noqdaba madaxnimadii marka hadduu amiir almuminiin uu yahay oo guud ahaan ama khaliifat almuslimiin hadduu yahay waa baab haduu madaxweyne yahay waa baab kale hadduu wasiirku yahay waa baab kale wamaa ilaa dalika haddii aad meel ka shaqayso ood qofka ku yahay manager mxuu aha amaba boos ku yahay marka inahaasoo dhan qofka inaad wixii wanaag ku ateecda ayaa loo baahan yahay tataawaca walaa takhtalifa arrinta ayada marka haddii aad ka dareento qofka amiirka ahaa oo adiga madaxda ku ahaad ka dareento wax aadan jecleen ood hawlo aad adiga aad u jecleen oad ku aragtay wakhtiga asaga waxaa loo bahan yahay qofka inuu mxuuha ah iskaga sabro inaad dulqaad la imaada ayaa mxu looga baahan weyaan maxaa yeelay isutagi iyo ummaddii wadajirkeedii qofkii muxuu ahaa hal tallaaba hal muxuu ahaa eh, taaka qofkii ka baxa oo kadibna isagoo m ummaddii iyo jamaacada muslimiinta ka dhex baxsan oo faaruqay kadibna geeriyooda qofka asaga wuxuu dhimana u nabig l sal allahu aleh waalihi wasalam miitatan jaahiliya dhimasho oo jaahiliyad jaahiliyada markii la ilaaqa shareecada sida asalka ahayd waxay ahaan jirtay gaalnimada alkufru kunaa fii jaahiliyatin jahlaa marka ayaa loo isticmaali jiray laakiin caawa ama xadiidkan ma ahan macnahaas jaahiliyadan waxaa weyaan waa macsiya wuxuu ku dhintaa shucba iyo qeyb macsiya iyo dembi ah oo jaahiliyadii dad dembi weyn ku jiray ahaayeen oo kufri iyo gaalnimo ku jiray xumaan kalena ku jiray marka waju shabaha wuxuu yahay labadaba allay ku caasiyeen weyaan kuwaana cisyaan bay la imaadeen kuwaana cisyaan ayay la imaadeen weyaan caasinimo jaahiliyadaas marka waa qof dhimana isagoo caasi ilahay ku ah subxaana wa tacaala fi اlimi wاlmacsiyati laysa anahu yamuutu kaafira xadiidka laba boqol iyo shan iyo sideedaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can inabi nabi wuxuu ka wari sal allahu alيh wali waslm qaala nabigan wuxuu yidhi yataqaarabu zamaanu zamanka isu soo dhowaan doono zamanka ayaa isu soo dhowaan doona wayanqusu waxaa hoos u dhici doona alcamalu camalka suuban na oo ummadda dhexdooda lasoo dhigi doonaa ashuxu bakhaylnima lasoo dhigi doonaa watadharu waxaa banaanka imaan doonta alfitanu fitnooyin kala duduwan ayaa bannaanka imaan doonaan wayakturu waxaa badan doona alharju dilka ayaa badan doona qaaluu waxay yidhahan ya rasuul ahyow ayuma huwa ay ayu shayin huwa harjigaas muxuu yahay weyaan ayuma ay ayu shayin huwa yaada waa shidan tahay miinkana waa kor dhaban yahay ayuma weyaan waxaa weyaan ayu shayin huwa harjiga muxuu yahay weyaan qaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu alay ali slam alqatlu alqatlu waa dil dil dilkan tirada badan hadda sababta aan socda ayuu nabigan ishaara sal allahu aleyh ali wasalam marka qiyaamada haddii marba ay soo dhowaato wakhtigoo barakada laga qaado oo zamanku isu soo dhowaado oo sanadka labada kun iyo afariy tobankii shaliyu bilowday wuuna dhammaaday shaniy tobankii asna shaliyu bilowday waa dhammaaday kan soo socda uu bilaabana waa dhammaanaya bishii hali ay bilatay waa dhammaatay wahaakada zamankia barakada laga qaadaya aad buu yaraanaya zamanka barakadiisii marka taas waxaa weyaan min eh, waxyaabaha nabigeena sal lau alay ali waslm uu sheegay oo indhaha lagu haya ka mid tahay camalka wanaagsanayna wuu yaraana in la qabto waa la mashquuli cibaadada yaraani waxaad arkaysaa nabigeena sal lau alay ali waslm kaana yaquumu xataa tatafara qadamaah fayusأل sal الlaه عalيه ali waslm fayaquul afalaa akunu cabda shakuura intuu salaatuleyl u istaaga ayaa kadibna waxaa dildilaac jir lugihiisa is u taagan yahy markaasaa la dhihi jiray maxaa u samaynaysaa nabi allowsan adool dambigaada kii hore kii dambe lagu dhaafay markaasuu leeyahay afalaa akuna cabdan shakuura waad garanaysaan raggii saxaabada ahaa raggii cabdullahi bn camr bn caas radi allahu tacala canhu laa aquum laa anaam walaa afطir walaa atزawaj الnisa halkaas u maraysay ragga qaar waxaa weeyaan say u taagan yihiin m uh, salaada fajr lagu gaari jiray marka cibaado badan bay samayn jireen camalka marka aad buu u badnaa zamanka hore xitaa dadkii hore ood soo gaarteen ood garanaysaan uh, aabbayaal iyo awoyaal iyo dadkii la gaaray sida dhabta waa naga cibaado badnaayeen aad iyo aad waad arkaysaan qofba halkaan fadhiisani markaasuu dhowr kun oo jer ayuu nabigeena sal alla alay ali ku salinaya dhowr kun oo jer ayuu laa ilaha illa leeyay dhowr kun oo jer ayuu astaqfirla leeyay qur-aanka ayuu mxuu aha intuu subaxda bilaabo ayuu galabta dhammaynaa inta aqlabka intooda badanna dadkii qur-aanka yaqaan intooda badan nin uu qur-aanka la dhaafi jiray toddoba biri waa naadir u aha in la arka qof qur-aan yaqaano ama ha noqdo ow awd waa qofka macalinka hoose aw hebel ama ha noqdo macalim ama sheekh ha noqdo intaas ayada qof xitaa qolyaha aanan aqoonin qur-aanka intii yaroo yaqaanaanay saas u celcelin jireen tusbaxay saas gacanta u wadaan wahaakada horaan waan u tusbaxa maaha wax la ammaana ee wax muxuu aha la samaynaya waxaan ka hadlayna yaan loo fahmin wadaad tusbaxiyo muxuu xayaysiinaya aan loo fahmin marka baaraka allah fiikum aaa waxaa la dhigi doonaa marka dadkii dhexdoodii baaylimo bakhaylnimo weliba tagsii daran weyaan kadibna fidnadii fidnooyin kala duwan fidnada macaasida fidnada kufriga fidnada dunuubta hadda waxad arkaysaan dad soomaali oo muslimiin ahaan jiray oo hadda gaalnimo iyo kirishtanimo banaanka la soo fadhiisanaan weliba aan xishoonayn mxuu ahay soo dhigayaan yutobiyada iyo mxuaha tifiyada iyo meelaha soo dhigayaan arkaysaan kuwa shiicoobayaad arkaysaa kuwa fisqi iyo qaawanaan iyo qurun social mediaha soo dhigan ad arkaysaan marka fitantii nooc walba dhan walba macaasi noqotaya kufri noqotaya ilxaad noqotaya qatli noqoya waxaa weeyaan fasaad noqoya dulmi noqoya waxaa weeyaan fitantii ayaa nooc walba u badanayso nabigeena sal allahu alay ali wasalam qatliga iyo dilkan asaga sheeko ma lahaba annaga labaatan iyo dhowr sana nagu socotaa welina waa sii socdaa dhiigi xadiidka laba boqol iyo lix iyo siddeetanaad can xudayfa ibn yamaan can xudayfata ibn yamaan yamaan qaala wuxuu yidhi xudayfa radia allahu tacala canhu kaana annaas dadku waxay ahayn yasaluuna kuwa weydiiya rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga alle waxay weydiin jireen can ilkhayri khayrka wax ka weydiin jireen oo nabi allow khayr wax fulaan ajir maxaa laga heli wamaa ilaa daalika nabiga weydiin jireen wa kuntu ana waxaan ahay asalu mid weydiiya nabigeena sal allahu alay ali wasalam can ishari sharta aan wax ka weydiin jiray waxaan u weydiinayaa makhaafata an yudrikanii inuu ihaleelo sharta oo sharta ilo kulanta kabaitaan kabaqa ayaan weydiin jiro nabiga sal ala waslam kadibna aan u waayo haddii aan mxuu ahaa ay sharti haleesho oonan jawaab u haynin isaa u laqmi lahaa baqitaanaan kabaa inaan mxu garan waayo baqitaan aan kabaa ayaa nabiga weydiin jiray faqultu waxaan ya rasuul allahyow ina anaga kunaa waxaan ahaynay fii jaahiliyatin gaalnimo tan jahiliyadi gaalnimadii wa jaahiliyadii waa gaalnimadii ina anaga kunaa waxaan ahaynay fii jaahiliyatin gaalnimo iwa sharin shar baan ku sugnaynay fajaana allahu alla wuxuu noo keenay bihada diin bihada alkhayr khayrkan uu noo keeno islaamnimada ah fahal bacda hada alkhayr khayrkan kadib gadaashii fahal bacda hada alkhayr khayrkan kan ah gadaashiis min sharin wax shar ah muxuu ahay ma jirtaa weeyaan qaala nabigan wuxuu yihi nacamha shar ayaa ka dambayn doonta khayrkan qultu waxaan dhahay wahal bacda dalika intaa kadib ashar ee shartaa min khayrin wax khayr ma ka dambayn doonaa sharta ayada ah qaal wuxuu yidhi nabiga nacamha wa fiihi dahan qiiq ayaa ku jira saafi ma ahan khayrka laakiin saafi maahan oo hadda waqtiga nabigana sal alla alay wasalam khayrka wuxuu ahaa nadiif laakiin nadiif ma ahaana khayrka dahan baa ku jira qiiq baa ku jira qultu waxaan dhahay wamaa dakhanuhu qiiqiisa muxuu yahay qaala nabigana wuxuu yidhi sal allahu alay ali wasalam qowmu waa qolo oo yahduuna dadka tusayaan oo ku hanuuninayaan yahduuna ku hanuuninayaan ummadda bikayri hadyin hanuun aan sax ayan ku hanuuninayaan riwaayaadka qaar waxaa ku yeelo oo kusoo arooray biayri hadyi jidkayga iyo ariiqayga caddaa oo waadixay waxaan ahayn ummadda ku hanuuninayaan tacrifu waad garanaysaa oo wax aad garato oo wanaag waad ka arkaysaa wa tunkiru marna waad inkiraysaa oo waxaad la yaabto oo fuxshi aad ku arkaysaa oo liidan qultu waxaan dhahay fahal bacda dalika alkhayr khayrkaas kadib min sharin shar ma ka dambaysa bal su-aal waa nabiga weydiina sal allahu alay wasalam fiiriye intaas wuxuu leeyahay amaa un adigu ku soo gaara wuuna sheegay wuuna caddeeyey qaala wuxuu yidhi nabiga nacam haa shar baa ka dambayn ducaatun waa dad ugu yeerayaan ducaatun waa ducaad dad dadka u yeeraan oo calaa abwaabi jahanama jahanamo albaabaheeda taagan ummadda u yeeraan ayaa ka dambeeya weyaan oo ahlu shar ah man ajaabahum qofkii yeela warkooda ilayha sharta ayada ah iyo jahanamadaas ka yeelo qadafuuhu way ku ridayaan fiiha ay fii jahanama jahanam ay ku tuurayaan weyaan qultu waxaan ya rasuul lahyow sifhum lana noo tilmaam ragga ayaga ah noo tilmaam qaala wuxuu yidhi nabigana sal alla alay hum iyaga min jildatina harageenna iyo maqaarkeenna ay leeyihiin dad isku dhiig ahayaan nahay weyaan wayatakallamuuna ay ku hadlayaan bialsinatina carabkeennana way ku hadlayaan oo carabigan aan ku hadalna iyo luqadan aan ku hadalna way ku hadlayaan luqadaha caadiga oo muslimiinta ay ku hadlaan ay ku hadlayaan weyaan qultu waxaan dhahay famaa ta'murunii maxaad ifaraysaa nabi allow hadii arrinta ay dhacdo in adrakanii dalik arrinka haddii u ihaleelo oon la kulma mushkiladdaas iyo sharkaas maxaan ifaraysaa qaala wuxuu yidhi talzamu waxaad laazimaysaa ood la jiraysaa jamacata almuslimiina muslimiinta jamaacadooda dhexda ugu jiri muslimiintaa dhexda ugu jiraysaa iyo wa imaamahum imaamkoodaad muxuu ahay aad laazimaysaa weeyaan qultu waxaan dhahay fain lam yakun lahum jamaacatun haddii jamaaco aynan lahayn isku xihan oo maamullah walaa imaamun imaamna aan ay lahayn maxaan sameeyaa nabi allow qaal wuxuu yidhi factazil ka fogow marka tilka alfiraq kooxahaas kullahaa dhammaanteed ka fogaa weeyaan walow an tacada inaad qaniinto biasli shajaratin geed salkiis inaad arintaad ugu badbaadida ood kaga fogaatida xataa yudrikaka ilaa kaa haleelo almowtu geerida wa anta adigana calaa dalika arrinkaasgaad kusugan tahay xadiidkan waxaa wariyey saaxib siri rasuuli sal allahu aleh ali wasalam nabiga sirtiisa ninka gacanta ku han jiray iyo muxuu ah howlihiisa khaaska ah wax badan oo ka mid ah asraartiisa nabigeena alai slat slam uu u jiray xudayfa waxyaabaa lagu xasuusta waxaa ka mid ah oo aad ku cajaa'ibta badan habeenkii ilaahay subxana wa tacala uu khandaq ghaswat alkhandaq inta muddo la magaalada madiina cunaqabatayn la saaray ilaahayna subxana wa tacala gaaladii sallata calayhim junuudan wariixan lam yarawha ayuu rabbi ku diray subxaana wa tacala habeenka asaga ayaa nabigeenu wuxuu yidhi markii raggii dabeeshii iyo lagu diray iyo wixii lagu diray ayaa wuxuu yidhi dadkii ay socona khabarkoodii nimankan reer quraysh yaa dhex geli oo xaalkooda iyo say u jeesteen iyo xaaladda say wax ay u gaareen iyo yaa iisoo ogaanay habeenka asagana aad qabow badanaa jiray aad u weyn leylatan baarida baahi badanna waati aan ka sheekaynay od ogeydeen jaabir iyo wixii kala qabsaday islaantiisii iyo muxuu ahay saxaabadii waan soo marnay marka habeenka asagaa wuxuu yaa iisoo ogaanay dabeeshaad dabeeshaan wax kicinaysana way socotaa markaasaa weliba nabigeena sal allahu alay ali waslm wuxuu yidhi yaa weliba janno la siini halkaasu ku daray cid madaxa koru taagtaa la waay saxaabada nabigeen sal alay alay oo dhan oo janno la ballan qaaday oo amar la bixiyey oo weliba la yidhi yaa cid madax kor qaadaala way nin walba u wuxuu yidhi bal hebelkaa hormara kadibna xudayf bin yaman radi allahu tacala anhu ardaha ayuu nabiga saas u fiiriyey isagoo meelahaas ragga un mxuu madax hoos raareenay yaa xudayfa itni bikhabari ilqowm istaagoo marka dadka khabarkooda ay keen wuxuu yidhi marka xudayfa haddiiba lii magacaabay marba xudayfaw la yidhi masheekatal farducayn horaan waxay ahayd fardu kifaaya oo nin hadduu istaaga hawshu waa dhici lahayd laakiin hadda farducayn bay noqotay waan kacyir marka waa la baxay raggiiu dhex galay kadib dadkiioo dee aad u rafaadsan oo ritiga la rogaa iyo muxuu ahaa alaabta la dabagidini iyo dabeesha iyo wax kufa iyo rafaadka iyo warguuraay abu sufyaan mu afka furtay radia allahu tacala anu ardaa ayaa waxaa weyaan uu raggii dhex abu sufyaan nin aad u caqli badan u ahay radia allahu taala markaas wuxuu yidhi waryaada war xaalabka taraan ku jirna hadda tabar ma hayno cid cid ka warqabtana ma lahan nin walba ninka ku dhegan ha fiiriya waxaa laga yaabaa in qolyo maxamed intuu soo dira kadibna muxuu ahay nala toogtoogtaa laga yaaba oo dhib noola geyste marka nin walba ninka ku dhow hmuhaka warjiriye oo muxuu ogaada ninkuu yahay muxuuaha haska hubiye xudayf bin lyamaan radi allahu tacala anu ardaa intii ay gaalada dhawaaqi ninka ku dhagnaa ayuu ku booday markaas waryaha keed ahayd isagii laftiisku bilaabay isagii in la weydiiy sooma isagoo ku bilaabay markaasuu hebel ha khalaas ragga naga ilaali marka magarad ayaa soo laabtay nabigan ala slam u yimid markaasuu nabiga busta agtiisa taallay ayuu ku gambiyey salaaduu ku jiraa bustadii u qaaday ama go-yuu sitiyoo culsaa ayuu marka ku gambiyey wuxuu ka baqayaa marka warka inuu baxo ma baxay abcan laakiin koleyba wuuna u naxaya oo qabowga soo maray hawlihiin uu mxuu ahaa eh, ka daboolayaa kadalika sirtii inay bixinna uu raba kadib markuu nabigeena sal ala ali slm salaad ka baxay ayuu khabarka u warramay cumar ibn radi allahu taala arda ayaa u imaan jiray xudayf bn lyaman markaasuu dhihi jiray ilah baan kugu dhaariy mxuu ahaa xudayfow nabigeena sal la alي li munaafiqiinta migu daray isagaa liiskaas hayay qof kala weligiis looma dhiibin liiska munaafiqiinta waxaa hay xudayfa iman radi allahu taala arda nin wuxuu ahaa aad u maskax badan aadna muxuu ahaa cajaa'ib badan u ahaa marka xudayfe ayaa xadiidkan warina waxaad ka garan kartaan su-aalaha ninkaan uu weydiin arka saxaabada nabiga waxay weydiin jireen khayrka maxaan janno ku galnaa maxaan ku hormarnaa maxaan wanaag ku gaarnaa maxaan haakada maxaan ajir badan wahaa kada isagana wuxuu leeyahay waxaan weydiin jiray sharta intaana inay ahleesho ayaan ka baqaya abcan muslimiintana inay haleesho oo ayna ay haad xallo waayaan ayadna waa ku jirtaa marka waxyaabaha u weydiiyey waxaa ka mid ah shar iyo jaahiliyad iyo culays badan aan kasoo jirnay ilahay baa naga soo saaray sharta ayada muxuu ahaa khayrkaanaan u nimid ilahay baa khayrkaana siiyey subxana wa tacala shar ma ka dambaysaa nacam sharta ayada khayr ma ka dambeya ha laakiin qiiq ayaa ku jira oo ma ma barax tirno saafi ma aha kadibna shar ma ka dambaysaa ha ducaatun calaa abwaabi jahannam waxaan tii horan soo maxaan ku noqda waxaa weyaan dadkan daanka marka daanka muxuu yahay waa qolo wuxuu yidhi dadka ugu yeerayaan ariiqaygii iyo ariiqii saxdaah waxaanan ahayn yadcuuna yahduuna ilaa hayri hadyin aw ilaa hayri hadyi hadda maanta aad sa uma badn qaa'imuuna calaa hada albaab microfona meel walba ka shidan markaasa waxaa weyaan wax walbaa la sheegi nin walban wuxuu le anaan saxan haddii la yidhahdo muxuu ahay waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzla allahu ila rasuul ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda haddii aad tirato xaakum hasku dhibin baabkan annaga waxaan lena miisaan adiga waxaad leeda sax baa tahay nacam waa saxnaan kartaa adna sax baan sheeganaya nacam waan saxnaan karaa laakiin maxaana kala saaray nabi maxamed meshan ma tagna alai slat slam allana meeshaan ma taagna subxana watacala hadda xaakim nooma noqonay laakiin bedelkii rabbiga subxana wa tacala kalaamkiisi horteena yeel bedelka nabigeena alai slat slam sunadiisi iyo xadiista halkeena taal ma ku qanacsantaha nataxaakam ileyh anuuuguntana baabkaas waa irmaya qofkii khayr raba weyaan lakiin qofkii dee jaah iyo baail iyo howlo badan ilaashana iyo xisbi iyo guruub ilaashana baabkaas waa baab kale marka iyo nafci kale kadibna nabigeena sal allahu alay ali wasalam wuxuu ku khatimay wuxuu sheegay marka intuusan khatimin dad ayana albaabada naarta taagan oo dadka weliba jahanama qof alla qofkii yeelana ku ridayaan nabiga noo tilmaama la yidhi tilmaam gooniyo leeyihin lama arko waa isku haragaan nahay isku dhiigaan nahay isku luqadaan nahay hadda annaga soomaali ahaan imsaa albaabada jahanamo taagan oo ummadda u yeeraysa oo qof alla qofkii ajiibana muxuu la shaku ku dhacaya waxaa nabiga sal allahu alay ali wasalam wuxuu yidhi ragga ayaga ah haddii aan la kulmo maxaan sameeyaa wuxuu yidhi muslimiinta jamaacadooda imaamkooda laazim nabi alla hadii jamaaca ay jirin iyo muxuua isku xiran iyo imaam hadday lahayn ka war jamaaca way jirta lakiin imaam bal fiiriya markaasaa nabiga wuxu ley sal allahu alay ali wasalam grubgrubaa la noqona marka hadii jamaca isku xirna ay jirna kuwan waa gruub kuwan waa gruub kuwan waa gruub gruubkiina kuma kala baxsano oo mid xaq wada nabiga wuxuu leh sal alla alay ali dhammaan ka fogow ictizaal samey oo marka dee intuu eh, xoog badiyo xaqii uu daciifo kadibna la tabarbeela inta firqad hoo taagan oo baailka kulli ka fogow xitaa haddii aad meel aad magangasho ama gruub toosan aad weyda waxaa weeyaan gruubyadaas dhan ka wada fogow walow xataa aad geed salkiisku dhagtay u nabig sal alيه alي waslam yacni macnaheeda waxaa weeyaan tamasak bima yusabiruka wayuqawi wataqwa bihi casiimatuka waxaad ku dhegtaa wixii ku sabar gelinaa meeshii aad ku sabri karto oo waxaa weeyaan kugu kaalmaynaysa inaad diintaada ku dhegnaato halka ayada godkaas gal weyaan oo casiimadaada iyo mxuu ahaa doonitaankaadi xooggana eh, garab istaagaan oo ku xoojinaan weyaan saasuu nabigeen sal la alي ali slm leeyahay xadiidka laba boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad can cabdilahi bni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yidhi qala rasul rasulk ale wuxuu yihi sal allahu alay ali wasalam idaa anzla allaahu allah hadduu ku soo dejiyey biqowmin qole cadaaban cadaab asaaba alcadaabu cadaabkaas wuxuu ku dhacaa man duul kaana ahaaday fiihim qof alla qofkii ku dhex sugnaa cadaabkaas wuu ku dhacayaa gruub boqol aha la cadaabayaa qof mu'min hoo wanaagsanaa ku jira isna waa ku dhulacaya cadaabkaas weyaan uma intaa kadib bucuu waxaa la soo bixina calaa xasabi acmaalihim nin walba muxuu ahay shaqadiisiiyaa lagu soo bixina weyaan saasuu nabigeen sal allahu aleh ali wasalam xadiidka bayda waad garanaysaan dad muxuu ahaa aakhiru zamanka imaan doono oo inay kacbada dumiyaan markay kacbada kusoo dhawaadaan ayaa yuqsafu biawalihim waaakhirihim dulkaa la wada jaraya markaas caaisho weydiinaysaa nabigeena sal allahu aleh ali wasalam nabi allo sala goyni dad waxaa ku jira iska dhex socday oo safaray ah dad iska muxuu hakada aan hawshaa mashquul ku lahayn markaasaa nabig wuxu sal allahu aleh ali wasalam yuqsafu biawalihim waakhirihim uma yubcauun calaa niyaatihim nin wal marka niyadiisa lagu soo bixin doonaa haddii cadaabka u yimaado cadaabka marka waxaa weyaan wuxuu asiibaya alsaalix waalaalix laakiin haddii ay waxaa weyaan saalixiinta ay la taagan yihiin qaylo oy leeyihin war waxaan iska ilaaliyaay war iska jiraay waxaa weyaan ay leeyihiin cadaabka ilah waa ku badbaadana subxana wataala lakin markuu cadaabka dadka ku dhacaa dhammaan waa markii ummaddii xumaanta waday cid gacanta qabato oo la hadasho lawaayo weyaan xadiidka laba boqol iyo sideed sideetanaad can slmt bn akwa radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal allahu alيh ali waslm qaala wuxuu yihi rajulnin wuxuu yidhi min aslama ree aslama waa qolo adin waxaad u sheegtaa ood ogeysiisaa ood ku adintaa fii qowmika qoladaada waxaad gaarsiisaa aw fi nnaasi ama dadkaba waxaad gaarsiisaa adoo dhawaaqa yowma caashuraa maalinta caashura ana man akala qofkii cuna oo maanta man akala qofkii wax cunay oo wax soo cunay falyutima ha dhammaashtirta ha afxirto oo cuna yuusan cunin waman lam yakun qofkaanaan ahayn akala mid wax cunayn falyasum ha sooma saasuu nabigeen sal alla alay ali waslm amarkaasu bixiy yowma caashura waati hadda marna waan soo marnay ilahna aqbal subxana wa tacaala marka yowma caashuradaas dadka ayaga oonan muxuu ahaa wax taabanin muxuu ahaa la kulanta ood gaarsiiso soonkooda ha wateena oo ha soonaadeena dadka iyagoo wax soo cunay aad la kulantana ayna waxaad u sheegtaa inay afxirnaadaan oo ajirka ilahi uu siinaa wa tacala maadaama aan loo sheegin oy ka warqabin weyaan naam xadiidka laba boqol iyo sagaaشhan sagaal iyo sideetanaad can abi saciidin اkhudri radi allahu taala anhu qala wuxu yh abi saciid qaala rasul la rasulka wuxuu yihi salى allahu alيه ali wasalam yujaau waxaa la keeni doonaa binuuxi nabi nuux calayhi salaam ayaa la keeni doonaa maalinta qiyaama yujaau waxaa la keeni doona lala imaan doonaa binuuxi nabi nuux yowma alqiyamati maalinta qiyaama fa lahu waxaa loo dhihi doonaa hal ballagta dadka diinta allama gaarsiisay fayaquulu wuxuu dhihi doonaa nacam waan gaarsiiyey yaa rabbi rabbiyow diinta alla waan gaarsiiyey tiscumia wahamsiin sana ayuu la taagnaa fayaquulu wuxuu leeyahay nacam waan gaarsiiyey yaa rabbi rabbiyow fatus'alu waxaa la weydiinaya ummatuhu ummadiisa ayaa waxaa la weydiinayaa hal ballaqakum nabi nuux min soo gaarsiiy diinta fayaquuluuna waxay leeyihiin maa jaa'ana nooma imaadin min nadiirin mid diga nooma imaanin bal beenta ark intay la egta qaala rabbi innii dacwtu qowmii leyla wanahaara فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل وهكذا سورة, كاملة كشكينيس مركز وحي ما جاءنا نعم ما جاءنا من نذير مدق نوم إليه بينهم فيقول مركز وحي man shuhuuduka rabbiga wuxuu le fayaquulu rabbi wuxuu dhaha marka man shuhuuduka yaa markhaati ku ah nabi nuuxow fayaquulu wuxuu le muxamadun nabi muxamed iyo ummatuhu ummaddiisa ayaa markhaati ah weeyaan fayujaau markaasaa waxaa la keeni doonaa bikum ummadiinaan ayaa lidin keeni doonaa fatashhaduuna markaas u markaad kacaysaan weyaan ood u markaad kacdoona nabi nuux uma qara'a rasul rasulka wuxuu aqri sal allahu aleh ali wasalam wakadalika jacalnaakum ummatan wasata qaala wuxuu yidhi cuduulan ee caadiliin ah ummad waxaad tihiin caadiliin ah litakuunuu inaad ahataan shuhadaaa kuwa ku markaati kaca cala annaasi dadka ku markaati kaca owayakuuna u ahaada arasuulu rasuulkana calaykum dushiina shahiidan mid markhaati ku ah weyaan xadiidkan aayaddan yaa xasuusta meel ay ka dhacdo nabigeenu ku oy sal allahu alay ali wasalam man yatadakar nacam ya xadiidkan nabigeena sal allahu alay ali wasalam aayaddan cafwan waa lagu dul akhriyey markaasuu ilmeeyey yaa xasuusta ninka ku dul cabdullaahi ibn mascuud ibn umi cabd nacam iqra calaya ayuu yidhi markaas aqra calayka waqa calayka unzil ma qur-aankii adoo lagugu soo dejiyey ayaad muxuu ahay aan kugu dul akrinaya markaasaa nabigan wuxuu yidhi waxaan jecel inaan hayrka ka maqlo qof ani an ka dhegaysto qur-aanka dadka dad waxaad arkaysa hadda maanta sheekh sudays iyo culimada muxuu ahaa quraada ah guryahood uu ka shidan yahay habeen imaanin waa wax aad u wanaagsan aad u wanaag badan weyaan inkastoo in laga mashquula ahayn laakiin aqala shay gurigii inuu ka shidhnaado ood muxuu aha qolkaada ka shidhnaado oo ood dhegaysato ood muxuah baabuurkaada ka shidhnaado qur-aanka wax aad u wanaagsan waa sunno nabiga sal alay ali slam uu samayn jiray isagoo qur lagu soo dejiyey haddana wuxuu samayn jiray in muxuuaha uu eh, dhegaysto kadibna mud ilaa uu ayadan ka gaara marka litakunuu shuhadaa cala annaas marka fakayfa idaa ji'na min kulli ummatin bishahiid waji'na bika calaa haulaai shahiidan bay ahayd afwan halkaasay ahayd marka laakiin macaanidii asla waa isku macnihi un nacam xadiidka laba boqol iyo sagaashanaad can ibni cumara radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi ibnu cumar ibn cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma can nabi nabi wuxuu ka wariy sal allahu alay ali wasalam qala wuxuu yidhi mafaatixu lhaybi haybka iyo shayga maqan furayaalshiisa khamsun waa shan weeyaan shan ayaa muxuu ahaa wixii maqan furoo ah laa yaclamuhaa ma ogsoona ila allahu alla weyne unbaa ogsoon o laa yaclamu ma ogsoona maa takiidu waxa ay muxuu ahaa xambaarsan tahay oo ku jira alarxaamu raxmyaalka waxa ku jira oo ku qarsoon ma ogsoona ila allaahu alla weyne mooyane qof kaloo ogsoon lama arko weyaan walaa yaclamu ma ogsoona maa fii hadin berri wixii dhici doonana oo dhan ila allahu alla weyne mooyane qof kaloo garan kara lama arko walaa yaclamu ma ogsoona mataa yaati almaar roobka goortuu imaanana ma ogsoona mataa goorta yati imaana almaaru roobka axadun qofna ila allahu alla weyne mooyane walaa tadri ma ogsoona nafsun nafna biayi ardin arradee tamuutu ay ku dhiman doonto ma garanayso weyaan ila allahu alla mooyane walaa yaclamu ma ogsoona mataa goorta ay taquumu dhacaysa oo istaagi doonto asaacatu saacadda qiyaama ila allahu alla weyne mooyane mafaatixuulheybkan waxaa weeyaan waa shan aad waaweyn shantaas marka qiyaamada dhicitaankeeda yaa garan kara cid ka hadlaysa lama arko nin walba cilmuhaa cinda rabbii wa cid sheegi karta hadda adduunkan goortuu gura amu dhammaana mayaa jirta oo inteena ka mid ah ama xataa gaalada ha sheegin tan labaadna naf goortay dhimanaysa iyo meesha ku dhimanaysa miyay sheegi kartaa waa maya taasna cid kugu haysta lama arko tan saddexaad goortuu roobka imaana goortuu roobka imaana cid sheegi karta miyaa jirta haa haa badanaad yeeraysooma oo hadda markaad tiibiyada fiirisaan Eh, idaacad kasta markii mxuu ahaa ay dhammaato warka u dhammaado waxaa la keenaa halya hewa waxay dhahaan amaba ataqs waxay carabta dhahaan ayaa la keeni waa laga sheekayni roob biri jiri halkaasi wax ka dhici fulaan roobka asaga ah inta miisaankiisu yimay garan karaan miiqa kiilowa inta dhibaca soo dhacday may garan karaan iska dhaa fadla inay meel kale gartaan inta sigiiska dhibaca kudul dhacday adduunka wax garan kara mayaa jira ha sheegi abadan goortu bitadiid uu soo degaan may garan karaan waxba sheegi waa qiyaas marna waa rumoobi marna waa beenoobi aqoontaas waa aqoon marka juzi aho aad u kooban oon macno weyn ku dhisnayn aqoon kaamila ma aha tan kale berri waxa dhacaya ogson taha sheegi laydna abadan berri wax adiga ma dhiman doontaa ma noolaan doontaa maxaad qaban doontaa ma faaidi doontaa ma khasaari doontaa qodobka marka muhiimka ah oo u horeeya waxaa weeyaan waxyaabaha raxim jira wamaa taqiidu alarxaam raximka wax ku jira hadda waxaa la helay altrasound uh, miyaa la yihahdaa iyo kombyuutarra iyo waxbaa la helay markiiba canug iyo dhaqdhaqaaqa oo muxuu ahaa ama gabar ama wiilla ayaa indhaha lagu saaray ilahayna muxuu le subxana wa tacaala wayaclamu maa fi larxaam haye see la yeli qur-aanki marka waxaa weyaan qur-aankii waxaad sheegay sax ma ahan halkaasaa kuusoo istaagi jawaabtu maxay noqonaysaa yaa jawaabteeda yaqan qofkii jawaabtaas ka jawaabo waxaa weeyaan jaa'isadii aan bixin lahay waan hormarinaya maasha ninkaan uga hortaagay haye fadal a a arrintan waxay ku xadidantah wadaadka yidhi magacaabka fuaad aad wuxuu yidhi arrintan waxay ku xadidan tahay oy ku eg tahay inta uusan malaga ogaanin intuusan malag ogaanin oo ah boqol iyo labaatan habeen haddii boqol iyo labaatan habeen la gaaro malagyaa ogaaday hadduu malag ogaadayna wax diida ma lahan in aad ogaado basharkii waa qodob aye yaa kale wax kale fadal kamil aan rabaad musa jaa-izada ma lihid fuaad cafwan nacam haye wayaclamu maa fi laraam ma aha maa fi laraami waa marka raximka wixii ku jirao dhan ma garan karaan miya badda saas miya haye yaa kaloo raacini aakhir waaxid magaca sheekh maxamed oo fuaad haye aakhir waaxid ninka nin baa nin ku aadan ha ka leexa ka qaad sheekh mas ha jamiil ay fadal maxamed jamiil jaa-izada waa firaartay maadaama ay tanaasuc camal u dhacay jaa waa i baaqatay marka jasakum alla khayr waxaan u baahnahay qof intaba isu keena mogta marka macaanidaas dhowrka oo la sheegay fadal sheekh ogaada ha waa tii hore marka maaanidaasoo dhan macaanidaasoo dhan ayaa marka looga jawaabay iyo in badan qofkii u baahan inuu muxuu aha masaaisha noocaas ka ergo waxaa weyaan ha u noqdo culimada arimahaas ayay ka hadleen oo runtii aad weliba khayr allah siiyo rag badan oo mufakiriin ayaa howlahaas wax badan ragga icjaaz cilmiga iyo sheekh zandani xafidahullah iyo rag badan nablisi iyo rag badan waxaa jira howlahaas aad wax ugu qoreen marka ha loo noqdo xadiidka laba boqol iyo kow iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu abu hurayra qaala nabi nebigu wuxuu yihi sal allahu alيh ali wasalam yaquulu allahu caza wajal alla wuxuu leey ana aniga cinda danni cabdii addoonkayga malahiisa agtiisa ayaan ahaanaya bi anigu i malaysto addoonkayga meeshuu iga malaysana baan u ahaanaya wa ana ana macahu isaga ayaan la jiraa idaa dakaranii hadduu ixuso waan mxu ag maciisa ayaan ahaanaya fain dakaranii hadduu ixuso fii nafsihi naftiisa igu xuso oo keligiis u xuso oo naftiisa aad muxua ah igu xuso dakartuhu waan ku xusaya fii nafsihi naftaydan ku xusaya ilaahay buu weyneeyey subxana wa tacaala naftiisu alla ka xusay alluu ka xasuustay kadibna alluu muxua ah xusay ilaahayna keligiisu muxuuah naftiisu muxuuah ku xasuusanaya weyaan wain dakaranii hadduu igu xasuusta fii mala'in isagoo gruub la jira koox la jira dakartuhu anna waan xasuusanayaa fii mala'in koox oo waan ku sheegaya abcan khayrin ka khayr badan minhum asaga u dhex ka wanaag badan oo malaa'ig ah ayuu ula jeeda rabbigan subxaana wa tacaala wain taqarab hadduu dhawaado ilaya aniga shibran taaka hadduu ii soo dhowaado taqarabtu ilayhi diraacan dhudhun baan usoo dhawaadaa wain taqaraba ilaya hadduu iisoo dhawaado diraacan dhudhun hadduu iisoo dhawaadana taqarabtu una dhawaada ilahi isaga baacan baac baaca waa dhudhunka wax ka weyn ka weyn weeyaan wain ataani hadduu i yimaado yamshi isagoo socda ataytuhu waan u tagaa harwalatan anoo ruclayna aan u tagaa weyaan xadiidkan rabbiga subxaana watacaala kulama aad u dhawaato kulama aad mxu isaga aad eh, dikrigiisa la imaado inuu rabbi kuu soo dhowaana wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafil waati aan soo marnay marka taqarubkaas aayaadka ifaat axaadiis sifaatkana lama taabto sideedaba baabkeeda waxaa weye nubituha kama abataha allahu caza wajal warasuuluhu nacam laakiin macnaha markii la yidhaahdo laa shaka waad garan kartaan qurbiga laga sheekaynay siduu yahay waad garan kartaan weyaan xadiidka laba boqol iyo sagaashan iyo labaad can cali bin abi aalib radi allahu tacala anhu ana rasuula allahi sal allahu alay ali wasalam nabiga alle ayaa araqahu ku soo albaab garaacay oo kusoo guuray araqahu kusoo muxuu ahaa habeen guuray amaba albaabka soo garaca garaaca albaabkunu noqon karaa guuritaanuu noqon karaa lakiin asalka hadda sida muuqata waa garaaci caadigaha araqahu wuu soo mxuu kusoo albaab garaacay iyo wa faatimata faatima iyo isaga oo binta rasuulilaahi sal allahu aleh ali wasalam leylatan habeen buu albaab kusoo garaacay ood kusoo guuray fa qaala wuxuu yidhi lahum ayaga alaa tusalluuna war miyaadan dukanaynin salaatuleyl waa aba waa laga hadla cishihii marra la soo tukaday waa la hurdaya duruuqana waxaa weya waa habeen guurka weyaan marka labada macaaniba albaab garaaca iyo guuritaanka iskugu dar labadaba fa wuxuu yidhi alaa tusalluuna miyaadan dukanaynin qaala caliyu wuxuu yii radi allahu tacala anhu faqultu waxaan dhahay yaa rasuul yow inamaa anfusunaa nafyaalkanaga ama nafafyaalkanaga biyadi illaahi ilaahay gacantiisa ay ku jirtaa fa idaa shaaa hadduu doona an yabcaana inuu noo soo bixiyo bacaana waana soo bixina weyaan hadduu ilahay doona isaga hordada naga kicini oo salaatuleyl inaan tukana noo yasiri ee naftanaga gacantana ay ku jirtaa hadalkaasuu nabigu jawab alai slat slam waa in adeerkiis waana sodonkiis marka waana nebigiisii bal intaasisku dardara wakhtigu socdana arka wuxuu ugu yeeraan arka hadalkaasu sid cali ku dhawaaq radi allahu tacala arda fansarafa wuu gidoomay rasul rasulka al sal allahu aleh ali wasalam xiina qultu markaan idhi dalika arrinka asaga markaan idhi ayuu nabiga iska gidoomay waa tagay walam yarjic sooma laabin ilaya walam yarjic sooma celinin ilaya aniga shayan wax war ah oo kale iguma soo celinin weyaan uma intaa kadib markuu nabiga jeestay oo noqday ayaan samictu ka maqli wahuwa mudbirun isagoo sii jooda yadribu weliba garaaca fakidahu waxaa weyaan bowdadiisa saa u garaaca fakidka waa bowdada bowdada saa u garaaca wayaquulu lah wakaana alinsaanu akara shayin jadala wa kaana wuxuu ahaada alinsaanu biniaadanka iyo insaanka akara shayin shaykan ugu badan jadalan dooda xaggeed biniaadan dood badana adduunka wixii dooda biniaadan baa ugu dood badan nabiga saasuu yidhi alah islat slam marka sayid cali warkaan inuu qarsado oo mxuu ah hawl isaga dee culayskuba ay ahayde ma yeelin saxaabada nabiga sa ahay inaad garanaysaan nabigeena cala sla slam ugu horreeyey oo weeyaan falamaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha wa fii nafsika ma allaahu mubdih hadduu nebi maxamed wax qarin ayadaasu qarin lahaa calahi salat slam marka saxaabadana saasay ahayn wixii noocaasa ma qarin jirin walow calaa anfusihim ha noqotee xadiidka laba boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam ina allaha alla weyne tabaaraka wa tacaala kor ahaye idaa axaba hadduu jeclaada cabdan adoon naadaa wuxuu u dhawaaqaa jibriila malakuljibriil u dhawaaqa calayhi asalaam wuxuu dhahaa marka ina allaha alla weyne qad axaba waa jeclaaday fulaanan hebel ayuu jeclaaday ee fa axibahu jibriilow jeclow fa waxaa jeclaada jibriilu jibriil ayaa jeclaada weeyaan uma intaa kadib yunaadii waxaa dhawaaqa jibriilu jibriil ayaa dhawaaqa fi samaai samaduu ku dhawaaqa wuxuu dhahayaa ina allaha alla weyne qad axaba wuxuu jeclaaday fulaana hebel fa jeclaada weyaan fa waxaa jeclaada ahlu samaai samada ahalkeeda ayaa jeclaada wa yuudacu waxaa loo soo dhigaa lahu isaga alqabuulu aqbalitaan iyo jacayl ayaa waxaa loo soo dhigaa fii ahli alardi ahlu arda loo soo dhigaa weyaan qofka alla subxaana wa tacala hadduu jeclaada oo wanaag iyo khayr iyo cibaada iyo ikhlaas iyo alla ku-xirnaan iyo heyrka allow ka go'a haddii aad dhankaas u bato ilahay baa jeclaada subxana wa tacaala markuu alla jeclaada kadibna wuxuu u dhawaaqa jibriil markaasuu dhaha jibriilow hebel waan jeclaaday aadna jeclow jibriil waa dhawaaqayaa ahlu samadii ayuu dhawaaqaya wuxuu leeyahay war ilaahay wuxuu jeclaaday subxana wa tacala ninkaas hala jeclaado kadibna jacaylkiiya waxaa loo soo dejinaya dhulka ummaddiiyaa iska jeclaanaysa ha dadka ahlu khayrka oo ah, ahlu cilmiga ah, oo diinta ilahay xambaarsa subxana wa tacaala oo runtii lagu yaqaano wanaaga ikhlaaska lagu yaqaano ummadda qalbigooda iskaga xiranya wixii ay sheegaan waxaa weyaan anagoon hebel lahayn waa la yaqaana culimada kalimaadkooda ay ilaahay subxana watacala u barakeeyey wax iyaga ma ahan dad badanoo cilmi badan way tuuran yihiin oo aad u tiro badan laakiin wax iyaga waxaa weyaan wa isaga wax kale maaha laa shak macnaheedana ma ahan cid colla ah ama cid dhibaysa ama cid dilaysa ama cid rafaadinaysa inay jirin macnaheeda saas maaha laakiin waxaa laga hadla dadka ahlu khayrka ah ahlu iimaanka ah qulubtooda lagu xiri weyaan oo xumaanta iyo balada ay ku aasneen xadiidka laba boqol iyo afar iyo sagaashanaad xadiidkan waa gaasir nuadii horaan laabanayna marka lama horaan waa usilaala ka dhacday marka xadiidka laba boqol iyo afar iyo sagaashanaad soo maha an abi hurayraa waxaa la weri radi allahu tacala canhu ana rasul la rasulka sala allahu aleh waali qaala nabigan wuxuu yidhi yaquulu llahu alla wuxuu dhihi doonaa tabaaraka watacaala idaa araada hadduu doono cabdii addoonkayga an yacmala inuu qabta ood camal fala sayi'atan xumaan falaa taktubuuha calayhi ha u qorin xataa yacmalaha ilaa uu ka camalfala intaas ayuu dadka qaar ugu taaganya wax kale ma hayaan fain camilaha hadduu marka camal falo ood muxuu ahaa xumaantii ayadaad camal fala faktubuuha u qoro bimiliha iyadoo kale u qoro weeyaan wain taraka hadduu ka tagana min jlii ani dartay hadduu xumaantaeed ugu taga faktubuuha lahu waxaad u qortaan xasanatan wanaag u qoro waidaa araada hadduu doono an yacmala inuu camal fala xasanatan wanaag oo falam yacmalha uusan camal falin faktubuuha lahu waxaad u qortaan xasanatan xasana u qoro hadduu muxuu ahay xasana damca uusan qabanin u qoro xasanadii fain camilaha hadduu xasanada camal fala ood qabta faktubuuha lahu waxaad u qortaan bicasharati amhaaliha toban laablaabkeed u qoro weyaan ilaa sabcmiati ilaa sabcumia ilaa toddoba boqol laga gaaro xadiidkan raxmadda ilaahay waasicay qabta ayuu ka sheekaynayaa subxana wa tacaala waana xadiid qudsi ah oo addoonka hadduu wanaag xumaan hadduu damca wuxuu leey rabbigan subxaana wa tacaala ha u qorin xumaanta ayada ilaa uu mxuu ahay ka qabana haddii xumaanta ayada u qabta ayadii bas u qora inteedii xajbigeedii iyo inteeda u qora waa haddii meelaha ah xasanaadka iyo sayiaadka lagu badiyo aadan joogin waman yurid fiihi biilxaadin biulmin xaramkao kale qofka xitaa iraadadaas iyo qalbiga xumaantaad ku qabanaysa ayaa lagugu cadaabaya amaakinta iyo awqaadda faadilka ah waa la lalaabaya xumaanta khatar wa laakiin asalka qofka hadduu uu si caadiya ah xumaan u damca xumaanta ayada usan qabanin ilaahay ajir buu u qoray subxana watacaala haddii xumaan u damca xumaanta ayada u ku dhacana intii mid la eg waa loo qori lagama badina inta ayadahay walaa yadlim rabuka axada haddii marka xumaanta iyad uu ka tagay ilaahay dartiis uu damcay uu go'aansaday kadibna rabbi dartiis ugu tagay wuxuu le rabbiga subxana wa tacaala xasano kaamilu qora haddii xumaantii ayad ahayd aad waxaa weeyaan aad eh, ka taga dartay ugu taga xasano u qora horaan marka xadiidkan wuxuu afasirayaa horaan arrintaan ugu sheekaynayo ka tegitaanka qofkaad intuu raadiy raadiy wixii ay u gembiyaan ood meeshii aad qofkii xumaanta kula ballamay meeshuu ka waayo ood mxuu ku hankaaga ood wax walba sameeyo telefoon u diro oo wixii aad gacan kusoo qaban waayo sayid waa loo qori waa loo qori laakiin haddii qofkii mxuu ahaa intuu wixii damca kadibna aad ilahay darti ugu taga sidii ninkii mxuu ahaa saddexda nin ka mid ahaa oo gabadhii inuu ka zinaysta oo meel walba u maray kadibna ilahay darti ugu tagay markuu arrinta makansaday ninkaasoo kale waxaa loo qoraya xasanadii oo kaamilooniba camal aad weyn ahaa haddii marka qofka u damca shay wanaagsan uusan camal falin waa loo qora camalkii haddii aad mxuaha camal falana waxaa loo qorayaa toban jeera loo lalaabaya ilaa todoba boqoloo jeer la gaarsiiye waxay ku gaaraysa todoba boqoloo jeer waxay ku gaaraysaa bilikhlaas wixii daacadnimada ay yihiin iyo cibaadada qofka siduu u wanaajiyey haddii salaad ay ahayd siduu wanaajiyey haddii ay sadaqo ahayd sidii aad dariiqeed u mariyey haddii ay soon ahayd siduu soonku ilaaliyey haddii aad wasilatrixm ay ahayd wanaaga u wanaaji habka wax u wanaajiyey waxaa laga yaaba qofka inaad qofkan boqol silin siiso kana aad boqol shilan siisa aad bixiyo laba nin laga yaaba ninkan boqol shilan bixiyo kana boqol bixiyo laakiin boqolka ninkan uu bixiyey aad ay qiimo badanta wuxuu yidhi walaalow muxuu ahaa boqolkaanaan ku hayaa allaha ku barakeeyo runtii wax ka badan haddii aan waa ku siin lahaa mar dambana insha allah tacala haddii aan boqol kala helo waan ku siini iska adkayso waa iska ibtila hakada wuu u tacsiyey nin muxuu uu ku muguufay uu ku turay boqolkii ku turay naga qaada muxuu ahaa ku go-ay saasuu yidhi waa imtixaan mogta isma lahan waa bixin marka waxay ku kala hormaraysaa ninkan waxaa laga yaabaa inuu saa ugu tuuray hataa uusan hadlin uu ku tuuray in waxaa loo qoray in int in la eg kan intaa marayn waa loo qori ilaa toddoba boqol laga gaarsiiye marka habka aad camalka qof guta ayaa waxyaabaha la laaba ay ka mid tahay weyaan camalka xadiidka xadiidka laba boqol iyo an iyo sagaashanaad can abi hurayraa radi allahu taala anhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasula rasulka al sal allahu aleh ali waslm qala wuxu yidhi nabigeena qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi ana aniga rabbi ah cinda danni cabdii bi addoonkayga meeshuu iga malaysan aanu jooga riwaayaadka qaar waxay leeyihiin falyadunna cabdii maa shaa addoonkayga wuxuu raba iga malaysta wax alla wixii aad rabto iga malays waan ku siinayaa marka xadiidkan ixsaan danni billahi caza wajalla fi dunya wa fi lr adduunka inaad ilahay wanaag kala kulmayso ilahay ka rajayso ilahay wanaag waxaan wanaagan kalama kulmayso aakharana sidaas kale inaad ilahay ku jannayna ka rajayso weeyaan laakiin xaaladda eh, markay noqoto naar iyo janno ay noqoto culamada waxay yidhahdaan alinsaan yakuunu bayna alraja waalkhowf inaad muxuuaha kafadda kale aysan u sinaato naarta ka baqitaankeeda iyo jannadii rajaynta aad rajaynaysa waa inaysaa kugu sinaadaan ood haddii aad janno un iska maraysato mogtahay ood naarba ka baqin wax badan baa kaa halaabi cibaado badan aad yaraynaysaa xumabadan waad ku dhici kartaa marka inay saahata lakiin qofku markii ay sakaraatulmowtka u gaaro culamadu waxay leeyihiin jaanibka rajada alla ayaa la xoojinaya oo jaanibka waxaa weyaan hoofka waa la yaraynaya weyaan in aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaaika markaa bishaara imanaysaba xadiidka u dambeeya kitaabka laba boqol lix iyo sagaashanaad can abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu xadiidkan waa xadiid cajiib ah magaca ninka abi saciid waa wuxuu ka sheekaynaana xadiidka insha allahu tacaala waa jannadii iyo ilaahay subxana watacala sacaadada ummadda gaarsiiyey waa iswaafaqeen xaqiiqatan muwaafaqaadka ka midta ah. can abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu qala wuxu abi saciid qaala rasulla rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam ina allaha alla subxaanahu wa tacaala wuxuu dhihi doonaa liahli ljannati ahlijanna wuxuu dhihi doonaa yaa ahla aljannati ahla jannow fayaquuluuna waxay dhihi doonaan labeyka ku ajiibna rabbanaa rabbiganagow wasacdayka lala qabad uroobitaankaada waalkhayru khayr oo dhanna fi yadayka gacmahado ku jira khayr oo dhanna fayaquulu wuxuu le rabbigeen hal radiitum ma raalli noqoteen fayaquulu waxay dhihi doonaan wamaa lanaa maxaa nugu dhacay laa nardaa ana raalli noqon yaa rabbanaa rabbiga nagow waqad actaytanaa adoonna siiyey maa shay lam tucti aadan siinin axadan qof oo min khalqika khalqigaada ka mid aadan siinin annagu aadna siiseen u raalli noqonayn jannadii aadna siisay alfirdows alaclaa fayaquulu rabbi wuxuu le subxana wa tacala alaa uctiikum ma idin siiya afdala min daalika waxaan hadda aad haystaan wax ka wanaag badan ma idin siiya fayaquuluun waxay dhihi doonaan yaa rabbi rabbiyow wa ayu shayin shaygeeba afdalu ka fadli badan min dalika jannadan iyo naciimtan iyo adduunkan maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar wax ka wanaagsanood rabbigow na leed maxay tahay fayaquul wuxuu dhihi doonaa rabbigan subxana watacala uxilu waxaan idinku dejinayaa calaykum dushiina ridwaanii raali ahashadaydan idinku dejinayaa falaa askhatu idinma caroonaya calaykum dushiina bacdu bacdahu falaa askhatu idinma caroonaya calaykum dushiina bacdahu gadaashii abadan weligeed muxuu ahaa idinma caroonaya weyaan yaa laha min nicma nasal allah an nakuuna min dimni haulaa hadda nin boqor ah ama nin madaxweyne ah hadduu intuu kugu yeero meeshu salligiis uu kugu yeero u ku aniga raalli baan ka ahay raalli baan kaa noqday weligeyna kuuma caroonayo cid raaciyadayda ku taaban kartana ma jirto wax alla waxaad iga rabtan ad iga heli nicmo i wanaag ku noolow wax weynay kula laakiin rabbiga subxaana wa tacala markuu addoomihiis janneeyo oo nicmadaasi wanaagaas u gaarsiiya kadibna uu mxuu ahaa hadalkan mxuu ahaa yidhaahdo ood u ballanqaado damaan u qaado inay dhimanaynin inay baahanaynin inay kaadinaynin inayna saxaroonaynin inay dhuuf ka imaanaynin in waxa weye murugoonaynin in haba yaraata waxumaana arkaynin loo ballan kadibna loo sii ballan in ilaahay uu weligood u caroonaynin runtii waa nicmo aad weyn oo runtii ilahay aan ka baryna subxana wa tacala inuu anaga naga mid yara ummadahaas loo nicmayn doono xadiidka laba boqol iyo lix iyo sagaashanaad ayaa u dambeeyey kitaabkii matnu ibn abi jamra oo loo yaqaano jamcu nihaaya fii badi alkhayri wahaaya ilahay khayrkuu noo bilaabay wuunuu noo dhamey subxana wa tacaala wuxuu ku bilaabay xadiidka ogeydeen wuxuuna ku khatimay xadiidkan aad aragtaan xadiidku horrey kuu ahaa kitaabkaas ku laabnaada nacam hay bad lwaxyi nihaayadana muxuu ku dhameey waa hadal ka dambeeya lama arko weyaan marka magacii iyo xataa waxaa iswaafaqsan bilawgii iyo dhammaad kitaabkii ilah wuu noo dhameey subxana watacaala wuxuuna ilaahay nooga dhameeyey saddexiy toban maalmood saddexy toban cashir cafwan maalmood maaha haddii casharada isku xirnaan lahaayeenna toddobaad iyo weliba niski isku dhammaan lahaa laakiin mashaaqishii tirada badan oo qolo walba hays darteed ayaa mxuu dib dhacay kitaabkii runtii waana ilahay bu hadiy subxana watacala inuu intaa nooga dhammaaday ilahay baa mahad iyo shukri iyo khayr o dhan aanu tiirinaynaa wax alla wixii wanaagahon sheegnayna ilaahay baa subxana watacala nawaafajiyey wixii naga dhacayo gafahna nafta iyo shayطaan xaggiisu ka ahday waana ka tooba keenaynaa ilahina ugu noqonayna subxana wa tacaala caawa laga bilaabo labaad waxaan filayaa waa muxuu ahaa taariikhda hijrigaa waa tobani laba weyaan caawa mis tobani ko weyaan ko iyo toban weyaan marka caawa milaadigan waa waa muxuu ahaa labaatan iyo saddexda bisha ko iyo tobanaad ilaa kow iyo tobanka bisha milaadiga laga gaaro hijriga maaha milaadiga oo december kow iyo tobankeeda laga gaaro casharka uu taagnaanaya taas ayada horta number one weyaan min labaatan iyo saddex ma labaatan iyo afar ilaa kow iyo tobanka intaas casharka uu taagnaanaya wuxuu u taagnaanayaa in labada kitaaba lasoo dhaafay la muraajacay waa kow qodob koobaad saas waa maxaa yeele haddii kitaab la muraajacaynin wadaadkii afkan baa laga daalini adinkana salkaad ka daalaysaan salka kadaal wadaadkan ha daalo maxay tartay marka kutubaha alcilm bayna talaamiid weyaan kutubta in la muraajaceeyo oo dib looga laabto waa qodobka koobaad qodobka labaad dowro aad u qiimo badan oo runtii naadir in la helaa aad ay u yartahay ayaa noo bilaabatay maanta oo masjid ka bilaabatay saddex cashirna ah maalinta saddex cashira baxa waana shan kitaab shantaa kitaab iyaga ah waxaa weeyaan mid walba waa fani waxaa ku jira tawxiid waxaa ku jira mxuu ahaa eh, musalax alxadiid waxaa ku jira waxaa weeyaan eh, fiqhigii waxaa ku jira aadaabtii alaba cilmiga oo aad loogu bahan yahy sida dhabta ah oo runtii alabat cilmiga ay u baahan yihiin kadalika waxaa ku jira waxaa weeyaan usuul fiqhigii fiqiga o dhan lafa dhabarkiisa ayaa ku jira oad garanaysaan in mxuu ahaa booska uu ka jooga diinta islaamka marka shantaas maaddo ayaa shan iyo toban maalmood lagu qaadan doonaa weliba la sharxi doonaa marka in aan ka dalfino culimmadaas wax akrinayso eh, si ay u dhicin ilahina wuna waafaji subxana wa tacaala bilawgoodii iyo waxaa iswaafaqay kitabka damaanshadiisii marka intaana laga faa'idayso oo ragga ay u tafaruqaan wakhtiga asaga ah qodobka labaad weeyaan tan saddexaadna waxay dhahaan istiraaxatu muxarib qofka dagaal ku jira wuxuu bahanya mararka qaar inuu yarnasto mogti wakhtiga haba yaraada duro haddii xataa saacad la dagaalamo in nus saaco la yara nasto waa la iskaga baahanya marka qodobadaas awgeed insha allahu tacala kitaabku wuu noo istaagayaa barnaamijkii ahaa mutuunu xadiii mustafa sal allahu aleh ali waslam wuuna socon doonaa waxaa ku xigi doona kitaabkan insha alla caz wajal oo kow iyo tobanka bisha labiy tobanaad bilaaban doona kitaabka la yidhaahdo keed umalinaysaan ya cumdatlaxwaad umalinaysaan iska niyeyste kaas isaga ayaa insha allah noqon doona bidn illah aza wajal kitaabka cumdat alaxkaam ayaa bilaaban doona biidn illah caza wajal isna ariiqadan ama ariiqo ka sii muxuu ah deg deg badan aan ku wadi doonaa waxaa laga yaabaa in dadka walaalaha ay is yidhaahdaan kitaabkan saan loo wada see loo fahmi doonaa ragga qaar aban rag isku nooc maaha dad hadda ay mubtadi hadda bilaaw dadna waa muntahiin oo tadkir ay u tahay dadna waa mutawasitiin kitaabka inta dhegaysanay intaba ka kooban yihiin mubtadi'iin iyo mutawasitiin iyo muntahiin ba ku jiraan maxay ka faa'idayan marka dadkan mubtadi'iinta ah mutawasitiinta iyo muntahiinta garanay kuwii muntahiinta ahaa waxay u noqonaysaa eh, muraajaca iyo cashar celina u noqonaysaa mutawasidkiina cilmiga ugu biiri wax badan baa u biiri qofka bilawga ahaa oo laga yaabo inuu ataa labadii ay dhibto maay utari adiis haddaan soo marnay arbiciinka in badanoo kamid ah kusoo marnayla soo mari markii hadda aan insha allahu tacala aan kutubaha qaar gaarno inta kitaabaa kitaabkan aan ku marnay waa la soo mari hadda ilmaha marka hadda ay naasiriga yihiin stan one stan two soo soconayaan macluumadii laftirkeedin baa muxuu ahay inta shaarka loo soo huwiye kadibna muxuu aha saas markuu eegta gaaro marka warsaanaya dilan saasu wixii aad ku maray muxuu saas ku fahmaya cilmiga waa noocaas waa taraakumi waxaa weeyaan waa dhibacdaas saasa loo fahmo oo haddii aad kitaabka kugu adkaado kan kale ayaa kuu furi doona marka taana waa iyadna boorin aan boorinaya naftaydi naftiinaba in lagu dadaalo cilmiga khaasatan xadiidka nabigeena sal allahu alيh ali wasalam waxaan samaynayna marka insha allahu tacala dhowr su-aaloodoo yaraan weydiinayna walaalaha kitaabkan waa lagu dari kan xitaa odayga ah kan waa lagu dari xaashiyada lakiin nin odaya la siinaya dhowr suaalood insha allah taala sida caadiga ahayd waa todoba suaalood todobada suaalood labada u dambaysa jaaize ma laha labada u dambaysa waa sida caadiga ahayd tii horena waxaa yahed mota saddex baan bixinay shan baan weydiinay saddex baa jaaize lahayd kanna waa waa todoba waxaa jaaize lah shan su-aasha koobaad waxay noqon doontaa qaybtaa midigta qof baa laga dooran doonaa dhexda qof bidana mxu qof si cadliga u dhaca dadka taagtaagno dambe iyaga allahna gaarsiiye su-aasha koobaad nabigeena sal allahu alيh ali waslm wuxuu yidhi khudii firsatan mumasakatan fatawada'i biha saasuu yidhi nabig ala slat slam khudii firsatan mumasakatan fatawada'i biha macnaha waxaan u baahana marka Eh, qof ii sheega laba kalima bas oo kooban firsa iyo mumasaka wax loola jeeda midigtaana ku bilaabaya ninkaa u dambe derbiga xig magaca ya cabdinuur cabdiweli a ah irsada waa gobol yaroo suufa haye fatawada'i biha isku isku nadiifi axsanta baaraka allah fiik fadal cabdiwali tacaal waa jawaab kooban caawa waxaa weya sidii arbaciin kuma adka su-aalaha fududayin laakiin waxaan ku xunnahay inaan ragga la gaarsiin karin kitaabkii aan ballan qaadnay insha allahu tacaala nuskhadiisii u horreysay waxaa qaatay walaalkeen cabdiweli allah barakeeyo fadal su-aasha labaad waa su-aal ka yar culus sutrada qofka nabigeena sal allahu alay ali wasalam wuxuu yidhi haddii mid adink idinka mid uu tukana oo muxuu ahay uu kadibna uu hortiisa dhigto wax ka astura dadka ka astura qofkii marka mara hortiisa iska celiya waa shayaan xadiidkii o saasuu ahaa marka waxaan rabaa sutrada markii asaada shaaficiya nimankaas reer shaaficiyo annagana aad dhankooda aan waxaan u badanna kuwa yaroo hadda xanaabilina waa jiraan aan filaya marka ragga ayaga ah sutrada waxay ka ami waxay ka qabaan sifay u yaqaanaan ariiqay u yaqaanaan sutra maa hiya sutra cinda shaaficiya shaaficiyada nimanka la yihahdo sutra maxay u yaqaanaan nimanka shaaficiyada la yihahda sutra maxay u yaqaanaan maxaa sutra noqon kara shaaficiyada agtooda haddii aan jilciyo fadal الإمام baarak allah fiik alism jiro maxaa ku heli magaca kale axmed miya maxamed fadl fadl maa sha allah allah ku barakeeya waa runtii jawaab aad u qiimo badan kitaabka labaadna aquna maxamed ayaa qaatay oo su-aasha ka jawaabay culsayd xadiidka su-aasha saddexaad macna tahjiir atahjiir ama haajara maxaa la yihahdaa bidaxda aadaya haddii aan laga waynin qofka jawaab fadal loo kalahmiya jimcad ma loo kalahmis waa loo saxiix baarak allah fik fadal waa dhowdahay lakin wax yar baa ku dhina ha fadal sheekh kor u qaad cod kor ha ya sheekh ha hay haajarada waxaa weeyaan wakhtiga kulul oo jimcaha la aada weeyaan fadal baarak allah fiik alsm alakh cabdiraxmaan kitaabka saddexaad isaga qaatay baaraka allah fik allah ku barakeeyo kitaabka afraad soo koobayna insha allah waqtiga dartiis man qara'a biاlaayatayni min aakhiri suurati اlbaqara fii leylati kafatah xadiidkaas nabigana sal allahu alيh ali waslm wuxuu yihi qofkii laba aayadood oo waxa weeyaan u dambaysay suuradda baqara akhriyo habeen way ku filanta macnaha ku filan waxaa weyaan macaani badan baa la sheegay dadka midigta iskale tabcan aakhir waaxid raalli hadda ragga soko waan ka badbooday waa in soo mari doontaa maa lagu xoogay sheekh ninkaasaa laha laakiin waa dhib ma laha fadal fadal fadal ha isagaa gaabiyey qof haddii la yihahdo kitaabkan yaa rab hadii la yidhahdo yaa u baahan hadda haddii aan dhaha kitaabkan yaa u baahan oo nin walba gacanta taago lama siinayo qofki i yimaado unbaa qaadani saas sooma haddii aad rabto maali waa qaadan leed aniga muxuu waa iga soo baxay kitaabka soma marka hadii aa kitaabka ubaahan ood nin walba anaa ubaahan ood gacanta taagan suuragal maaha haddii aad kitab inaad timaado kitabka qaadato tukhad umuuru hilaaban hay fadal aa dhacay ninkaas dambe ku celi ha waa kow haye macno kale axsanta baarak allah fiik fadal kitaabka hali qaado baarak allah fiik magaca kitaabkii afraad waxaa qaatay akhuna axmed cabdallah allah ku barakeeyo cilmiga iyo kitaabkaba iyo inta walaalaha ka jawaabtayba kitaabka u dambeeya laba su-aal oo kala dhiman laakiin jaa-izada kitaabka u dambeeyey waxaa la weydiinayaa nabigeena sal allahu alay ala slm wuxuu leeyahay rawdatu min riyaad اljanna beer beeraha jannada ka mid ah cafwan intaana taa aadin su-aashan waxaa iskale asqar waxd qofka ugu dayar meeshaan ka jawaab ayaana qaadanaya gadaal waxaa taagan rag aad u yaryar haddii ay ka jawaabi doonaan rawdatu min riyaad aljanna haye maxaa loola jeedaa rawdatu min riyaad aljanna beel beeraha jannaad ka mid ah maa bayna beyti wa minbari rawdatu min riyaad aljanna ayuu nabig yiri sal alla alih ali wasalam marka laba macna lagu fasiray labadaa macaaniyaan rabaa ragga ninka ugu da'yaraan rabaa inuu sheeg ragga yaryaroo meelaha taagan ma fi toban iyo shan ma dhaaftay ma fi تفضل معنى هذا محاوية ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة معاني لو معنى لو فسري ها ها ها أحسنت هو جنة لقين دون جميل هي hal macno waa taas haye macnaha labaad adhaweysay ah. lakiin hal macno ku dhiman a axsanta ninkan baa hadduu ka jawaab qaadanaya jaaizada dayarida waa ka muuqataa jawaabtii a udhiman fadal ya axsanta waxaa lagu samaystaa oo lagu qabtaa meesha ayada rawdatu min riyaad اljanna camal jannada lagu gala saas tafsiirka labaad way fadal raali ninkaan u saameysaa usamsma maasha alla allah ku ah, ah, barakay magaca qasim maasha alla allah barakay kitaabkii duq ah ayaa harsan marka ashayba kitaabki weynaayo ragga ragga ragga hore un yaqaana kitaabkan laakiin gudihiisana waxyaaba culusaa ku jira dad in culus baa loo dhiibi karaa meelahan hoos waxaa ku qoran waxyaaba aad muxuu ah la yaabaysaan oo cajaa'ib haraa'ib ah, ah ku jira oon sax ahayn oo badan marka nin oday ahoo un yara taagtay in loo dhiiba ku haboon yahin ragga dada yar kuma haboon su-aasha naam fadal kaari qaado fadal fadal <laughs> barak allah fiik allah ku barakee baarak allah fiik hay khalaas baarak allah fiik macaanida marka laba su-aalaa harsan insha allah caza wajal waana koobaynaa wakhtiga dartiis su-aasha koobaad nabigeena sal allahu alيh alih wasalam labadan su-aalo taban waa waa ducadi axsantum axsantum axsantum kuwa horena ducada way qaateen laakiin kuwaan duca iyo jaa-iza ay lasugu dari mogta kuwaan ducan baa la siin xadiidka nabigeena sal allahu alيh alih waslm markuu ka sheekaynayay dadka ahlu naarka ah oona muxuu ah tawxiidka markay jannada ay ilaa markay naarta galaan ilaahay inuu soo bixin doono markaasaa nabigan wuxuu ley sal alla slam waqad imtaxashuu marka macnaha isagaan u baahna aljamiic maa sha allah fadal ay dhuxuloobinha iswaduu wasaaruu kalfaxmi baaraka allah fiik allah ku barakeeyo cilmigan iyo amalkaba allah kuu furo iyo walaalaha dhanba su-aashan waa su-aal marka ka baxsan mawduuca oo ah waxaan rabaa qof warbixin ka bixiyo hadda duruusaan soo arinay eh, lix cashir baan ka dhignay arbaciinkii kitaabkan waxaan ka dhignay saddex-iy toban cashraan ka dhignay ariiqadan amaba waxaa laga yaaba qofka inuu muxuu ahaa culays ka dareemo qofna wuxuu arkaa inay bahasha ay u fududahay qof waxaan rabaa marka aanan ragga taagtayna ahayn ragga muxuu ahaa hadda bilowgan aan ahayn oo dhexdhexaadka oo wax un soo yar laqbaystay maxaa faa'iide ah ama maxaa tacdiil ah ood gelinaysaa taas duca unbaa la jirta ra'yuna laga qaadanaya qofka marka afka amaba codka ardayda ku hadla ayaan u baahana fadal soo istaag baarak allah fiik intaa bas jazaak allah khayr allah idin barakeeyo kitaabka insha allahu tacala saasuu nooga idil yahay ilahina waxaan ka baryana subxana wa tacala biasma'i husna wasifaat alculaa وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يغفر لنا جميعا وأن يجعلنا من أهل الجنة وأن يكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ومصطفاه